bismi illaahi raxmaan raxiim walaal adig iyo ummadda islaamka dhegaysanaysaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaa ka waxaa iiga baxay barnaamijkan laba qodob qodob wuxuu ku saabsanaa dagaalka lagu hayo hadda ka socda koonfurta soomaaliya qodobna waa qodobkan dhaqaalaha lagu urursanayo ee hadda ingiriiska iyo kuwa ukraysta ay wadaan marka qodobka hore wuxuu ahaa dagaalka ka socda ee afrikaanka madmadow loo soo kiraystay ingiriiskaa waday marka ingiriisku inuu dadka soomaaliyeed xabad la dhacayo qaxinayo oo isagoo islaamnimo u dilaya oo la dagaalamaya uuna isqarinayo cidda muuqatee dadka uu ka dhigayo inay dadka la dagaalamayaana ay yihiin etobian iyo keniyan iyo siralyon iyo ugandhiis iyo dalalkii uu gumaysan jiray welina uu gumaysto uu dadka inoo soo warayay marka ingiriisku huru xabad u ridayo taa way inoo cadaydo xaqiiqa inoo ahayd waxaa kaloo qorshahan inooga baxaya in ingiriisku wada dhaqaalo urursi dhulu hore u cabirtay inuu shidaaladooda la baxo isagoo gaalada kalena ka qarsanaya soomaalidana iska qarinaya inuu boobayo ayuu turkiyo iyo qolyo kale qandaraasya siiyey oo uu rabaa inay magaraysaa magaco magacooda uu ku boobo dalka iyo wax layahda maamullo waxba kama jiraanho iyaga u adeegaya magacyadaasu isticmaalaya laakiin meesha waxaa ka cad in ingiriisku usoo labanlaxaadsaday markuu dadkii iyo dalkii qaxyo la dagaalamay inuu haddana dhaqaalihii burbursado uu lunsado ceelashanna waxay u badan yihiin ma garanaysaa kuwa huruusahansaday bay u badan yihiin saa filaya waa tahay saalax badbaado waxaa tahay nin siyaasi ah oo wax badan ka yaqaan dhowlkaas iyo maamulka shaadalo dirirka ee ka jira qorshahan qodista ceelalka shidaalka ah in muddo ah ayuu soo jiitamayey wuxuuna qayb ka yahay damacyada cadowga kuwa ugu muhiimsan maxaad kala socotaa oo aad ka og tahay maraaxishii uu soo maray runtii ilaahay baa ku mahadsan ugu horayn xogta aan la socdo waxaa ka mid a ah sideetanaadkii anoo nin dhallinyaro ah waxaan akhriyay buug la yidhaahdo british somaliland protectorate bood la yidhaahdo oo baa la yaaray magaca buga waxaa la yidhahdaa somaliland protectorate baa magaca buugga la yidhaahdaa marka buuggaas waxaa ku dhammaa ingiriiska ayaa qoray sida magaca buugga ku jirta buuggaa waxaa ku yaala intii somalilan gumaysanayey wixii xog iyo taariikh iyo raadraac iyo hamin iyo sarfay uu sameeyey ayaa ku yaala marka ceelasha uu baadhay iyo dhulka uu calaamadiyey oo macdan ahaan ama shidaal ahaan u calaamadiyey ama istiraatiijiyad kale oo milatary uu calaamadiyey ama iyo dadka calaamadaha uu dhulkooda calaamadsanayo iyagana raadadka iyo aqoonta uu u leeyahay iyo xogta uu ka urursaday ayuu buugga kusoo saaray yani database aad u fara badan ayaa buugga ku sugnayd inkasta nin dhallinyaro ah aanan xilliga aad uga suganin haddana waxyaabaha ka xasuusto laba shay baa ugu muhiimsanaa inuu dadka dhulkaa dega uu jifojifo u qortay oo wax la yidhahdo diya gruub qabiil walba uu sii qaybiyey iyo inuu geed kasta iyo ceel kasta uu calaamadiyo oo baadhay uu wax ka eegay anfic dhici kara meelaha uu shidaal ama wax ku tuhmayana uu sii calaamadiyey baabuugaasi magaranaysaa ka muuqanaysay taasi marxalad bay ahayd marxalada kale oo ilaahay nasiibka ii siiyey waxa weeyaan lix iyo siddeetankii iyo toddobiyo siddeetankii magaalada berbera ayaan ka shaqaynayey waxaan ahaa maamulaha caymiska shaqaalaha berbera baan ahaa ama social affariska marka xidhiir baan waxaa lahaa hay-adda iyo iyo hay-adaha shaqaalaha ka qorta dalka maadaama caymiska shaqaalaha ay tahay marka gaaladii ceelasha baadhaysay oo laba gruub ah labadaba xidhiir baanu samaynay oo waxaan ka qaadi jiray lacag la yidhaahdo social insurance ama caymiska shaqaalaha ka qaadi jiray marka laba shirkadood oo midna ingiriis tahay midna tahay faransiis ssf baa loola jeeray ta faransiiska marka waxay baadhaysay oo sarfey ku samaynaysay shidaalka u dhaxeeya jabuuti berbere galbeedka xiga oo ilaa iyo xadka soomaaliya ay jabuuti la leedahay meesha taylac la yidhaahdo ilaa berbere ayay baadhaysay baadhistaasina waxay ka imanaysaa beri milatariga buuranayda ilaa badda liimadkan dhaadheerlen maraykanka layaa wax la mida ayay samaynaysay shirkada labaad oo iyana xilligaa tagtay waqooyiga waxay ahayd s s l oo ingiriisa bay ahayd xilligaas iyaduna waxay sarfay ku samaynaysay meesha berbera la yidhahdo wixii beri ka xiga oo xeebta gobolka sanaag ilaa berbera dhulaan qiyaastiisa u malaynayo inuu ka badan yahay ilaa saddex boqoloo uu ka badan yahay ama afar ku dhowdhow yahay oo ilaa gobolka sanaag ilaa berbera berigeeda ah ayay iyana sarfay ku samaynaysay beriga iyo banaankay ka bilowday buuraled jidad ka dhaancisay ilaa iyo badday ku shugtay layman dhaadheeroo laymanka lan amerikaanka oo kale ah marka shirkadaasina ingiriis bay ahayd qandaraaska labada shirkadood waxaa bixiyey shirkad javaron la yidhaahdo oo iyo mid kaloo aan hadda magaceeda xasuusnayn marka sidaa iyadoo ceelku ku taagay marka ceelkii koowaad la taagay oo meel ceelgaal la yidhaahdo oo saylac ku taalla ayaa ceel laga qodayay oo layushidaal baa laga helay dhowr ceel oo riigu marka isagu uu ku taagan yahay dagaalkii ee dhacay shirkada shafaron baan qodaysay ma aqaan cid kalena sarkontaraa ka qaatay marka taariikhdaas aan hadda ka sheekeyn waxaan uga jeedaa xoogaal baanu ahayn dhulkaas ingiriis hore usii cabirtay laakiin isagaana shaqadan wata laakiin wuxuu diidayaa maadaama uu dagaal wado isqarinayo yurubtii kaliya gaaladiina uu iska qarinaya inuu soomaaliya xadayo ila waxay leeyihin dagaalku kulodna qaybtayna nasi bay soomaalidiina way iska qarinayaanoo in turki iyo islaamnimo iyo wax iyaga loo wado uu isaga dhigo marka ingiriis unba dalkii dhacayo toogana wata isna qarinaya marka ingiriis waxaynu leenahay dee dhuumasho dhabarku muuqdaa dhuumasho maabaynu leenahay murtadiintan isaga isticmaalaya Eh, eh, eh, saalax badbaado dowladaha ingiriiska iyo turkiga hadda ayaga ayaa hormuud ka ah qorshahan celasha shidaalka looga qodanayo somalilan waana iyaga dowladaha ugu badan ee hadda usoo jeestay boobka kheyraadka dalka dhowaan waxaan ognahay inay wadeen kulamo iyo shirar lagu heshiisiinayo maamulka shaatirbiriirka somalilan iyo kan kooxda ridada soomaaliya marka e, dadaalkaas ay samaynayaan iyo damacyada ay ka leeyihiin e, gobolada waqooyi wax cilaaqaad ah ma leeyihiin ha cilaaqaad badan bay leeyihiin cilaaqaadka koowaad waxa weeyaan waynu la soconnaa meesha la yidhaahdo somalilan waxa jabadeeda aasaasay markay siyaad barrera dagaalamaysay asaaskeda lug lahaa ingiriisku ahaa waxa goosashada iyo goosta iyo annaga idaga warhaynay dhiiri gelinayana ingiriisku ahaa xilliga uu taa isagu arrimaha soomaaliya dan koonfureed lugkuma u lahayn marka hadda wuxuu isaga laftiisu inuu murtadiintan iyo ciidamadan xamar ka dagaalamaya koofta ka dagaalamaya uu xidhiir la yeesho oo saamayn weyn uu ku leeyahay marka laba maamulu hadda labadaba lug ku leeyahay bay noqdeen awalna way kala dugsanaan marka laba cadhi oo aad leedahay inaad xeradooda isu soo dhawaysato waad jeclaanaysaa inuu isu soo dhawaysto wuu jecel yahay somalilantii odhanaysay maamul koonfureed weligay hor fadhiisan mayno wuxuu gaarsiiyey inuu yidhaahdo waa la wada hadli karaa inuu yidhaahdo oo horta halkaa isugu soo dhaweeyo wax wada hadli kara oo u muujiyo labadooda u gaarsiiyo marka xigtana wadahadalkooda inay danihiisa ka soo baxaan waad la socotaa gaaladu markaynu isdilaynana ay isku keldilayaan iyo markayna kala jabjarayaan danahooday nagu kala gogoynayaan iyo daray leeyihiin markay dagaalada inaga dhex ridayaanna danahooday dagaalada u ridayaan markay rabaan wayda heshiisiinaynaana danahooday wataan ee dana islaami dana soomaaliyeed ma wataan marka macnaha meesha ka galana waxa weeye shidaalkan somalilan laga qodanayo somalilan caalamka soomaaliya ka tahay dal la ictiraafay maaha marka magacii soomaaliyeed baa lagu cunaya lagu xadayaa si heshiisku caalami u noqdo shirkadana caalami looga dhigo marka somalilan soomaalinimadii ma taallo oo dowladda ictiraafsan maaha marka magacii kuwan koonfureed waxaa loo isticmaalaya riddada soomaalinimada inay ku saxeexaan oo ay ku saxeexaan siidaalka somalilan yaalla oo la yaabo soomaaliya heshiiskaa gashay kuwan somalilantana in dhulka ay leedihiin iyo deegaankiiba hadda xukuntaan wax lagaga dhammaysto marka labadii madxabadani ka wada gashay marka damaca gaalada iyo isukaanka labadan qolo xidhiir bay leeyihiin waa gartay yurub iyo ameerika waa kuwa soo baabiyey ceelalkii shidaal ee dalalka caalamka islaamka in muddo ahna eh, way dhuuqayeen eh, kheyraadka eh, caalamka islaamka hadda maxaa siyaasadooda usoo wareejiyey soomaaliya maxaase keenay in hadda ay ahmiyad gaar ah ay siiyaan soomaaliya waxa siiyey runtii waxaan xasuustaa siddeetanadii iyo toddobaatanadii dad badanoo soomaaliya dowlad ba waxay ku hadaaqi jireen ama xoogaha siyaasadeed caalamka kasoo bixi jira waxay ahayd soomaaliya shiidaal waa ku jira caalam badan oo kaloo shiidaal ku jiro oo faqiirina waa jiraan laakiin shiidaalku yuu ugu jiraa baa laodhan jiray waxaa la odhan jiray dowladahan quwadaha le ilaah baa quwad lehe gaaladan waaweyn baa kayd ay u yihiin waxay yidhahdaan virgin area yidhaahdaan marka soomaaliya waa dhul ugu calaamadsan inuu dihin yahay oo khayraad ugu jiro xilliga ay leeyihiin soomaaliya iyo dalal kale noo dihinna waxaa la maalayay sidaad adiguba soo sheegtay dhulalkan caalamka islaamka ee carabta u badan tahay baa la maalayay hadda laba arrimood baa marka timi labada arrimoodoo yimi waxa weeyaan saddex arrimood baa yimi kow waxay rabaan horta inay khariijkii burburiyaan oo caalamkii islaamka dee dhaqaalo badan way ka urursadeen oo maal badan way ka jaqeen oo ceelashii iyo wixii ay ka ka sahansadeen way u qoteen way ka dhammaysteen in badan waxayna rabaan in ay ka guuraan oo dhulkii dihinaa u guuraan taasi meesha waa ku jirta ta labaad waxay damceen inay hadda khaliijka burburiyaan ama dalalka islaamka ee shaydaalka ilaahay burburiyaan siiba dalalka sunnigu dego inay baabi'iyaan oo ay dhalo bay rabaan sida ilaahay kama dhiga iyagu ay isleeyihiin shaco iyo yuhuud inay magaranaysaa adeegsadaan ay dalalkaasoo dhan isu ku ay dab ka shidaan sidaa hadda aragto meelihii sunniga in shiico iyo yuhuud lagu soo turkinayo qorshaha markay wataan way ogyihiin ceelasha inay ka burburayaan marka ceelashay ku baxsan lahaayeen inay uga soo baxaan soomaaliya dagaalkay ku baxsan lahayen waxa wey hal yahay waad ii dihnayda haddan kumaalayaaba iyaga ka tahay waase hadday uhirgashaa ugu dambeyn marka qorshahaas hadda ma is leedahay deegaanadan somalilan wuu ku hirgeli karaa sidee loogu horteegi karaa ayay kula tahay boobkan lagu hayo kheyraadka iyo hantida ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta runtii ilaahay waxuun ka rajayn maayo anigu waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqol aan ku rajo weynahay jihaad baa socda dhulka jihaadku ka socdan somalilanna waa ka mid kuwii hore ay u boobeene dacwaha ahaana waa ka mida islaamka halkan iyo afrikada ay sheegayaan wuxoo dhan waa dhul islaam jihaad baa socda marka jihaadkana waxa weyaan kelmadda ilaahay baa loo dagaalamayaa kelmadda ilaahay baana khayraadka dhulkaas iyo dadka dhulkaas iyo ciiddaas ay hoos timaada awood allay hoos timaataa allana isagaa ballan qaaday inuu muslimiintiisa makansiin doono oo gacanta u gelin doono arladoo dhan maca kuwa iyagu hadda degan yihiin marka anugu rajayn maayo qorshahoodu inuu u hirgeliyo way ku jabayaan ku guuldaraysanayaan boqolkiiba boqol aaminsanahay ilaahayna aan ka rajaynaya talabaad waxaan aaminsanahay sida looga hortegi karaa islaamka hortegiisu wax kale maahe waa seef weeye waxa weeyaan kitaabu yahdi wa seefu yansur soo ma ahayn waxa weeyaan jihaad baynu de kaga hortegaynaa baan aaminsanahay ilaah idanka waana kaga guulaysanayna